قال رحمه الله تعالى كتاب صلاة الكسوف كسوفكي عدد مذوباتكي صلاة ديديب كتابية marka kusuuf haddii la isticmaalo fuqahadu waxay u isticmaalaan dayax madoobaad qorax madoobaadka u isticmaalaan haddii khusuuf la yidhaahana dayax madoobaadka u isticmaalaan laakiin fii saxiixi muslim waxaa ku sugan curwa binu zubayr baa wuxuu ihi laa taquulu kasafat shamsu walaakin quluu khasafat shamsu marka luuqada carabiga badanaa waxaa weeyaan khusuufka laftiisa oo layska yidhaacdeed laakiin qur-aanka suu ka cabuday khusuufka dayax buu ka cabiray oo ilaahay wuxuu hi wakhasafa alqamaru marka qur-aanka khusuufbaa laga cabiray bukhaari laftiisu saxiixiisa uu baabayso wuxuu yihi baabu hal yaquulu kasafat shamsu aw khasafat alimaam thaclab iyo jawhari waxay sheegeen luuqada carabiga sida faseexa badanna inay tahay in la yidhaaho kusuufu shamsi laa kusuufu shamsi waa in sidaa la yidhaaho oo kusuufan orna kusuuf la yidhaaho laakiin waxaa la yidhaahaa qaacida lagu jamciyaayo waxaa la yidhaahaa haddii kusuufka keligii meel lagu sheego labadooda waa loo jeedaa haddii khusuufka keligii markaa meel lagu sheegana labadooda waa loo jeedaa haddii isku meel kusuuf iyo khusuuf lagu sheeganna kusuufka waxaa laga wadaa dayaxmadoobaadka laga wadaa khusuufka waxaa laga wadaa dayaxmadoobaadka kusuufkana waxaa laga wadaa cadeedmadoobaadka marka qaacidada waxaa la yidhaahaa ida ijtamaca iftaraqa wa idaa iftaraqa ijtamaca hadday kulmaan way kala tegayaan hadday kala tagaanna way kulmayaan waayahay allahu mustacaan wacalayhi tuklaan waaya قال رحمه الله تعالى وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أبيه عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي النبي حاسكي صلى الله عليه وسلم أنها قالت وحيت لي خصفت الشمس على الدماء مذوباتي في عهد رسول الله وقت رسولك صلى الله عليه وسلم fasallaa rasuululaahi baa tukiyey sala allahu caleyh wasalam binnaasi dadkii faqaama wuu istaagay faadaala alqiyaama taagnidii buu dheereeyey uma rakaca u rukuucay faadaala rukuuca rukuucdii buu dheereeyey uma qaama wuu istaagay faadaala alqiyaama taagnidii buu dheereeyey wa huwa taagnidaasina duuna alqiyaami alawali taagnidii hore way ka yar sokayso way ka gaabnayd uma rakaca haddana wuu rukuucay faadaala rukuuca rukuucdii buu dheereeyey wa huwa duuna rukuuci alawali rukuucdii hore way ka yar hoosaysay markaa uma rafaca kor buu soo qaaday madaxiisii uma sajada wuu sujuuday uma sajada markaasuu sujuuday uma facala fi rakcati alaakhirati ragcaddii ugu dambaysana uu ku sameeyey midla daalika sidaas oo kale uma insarafa uu ka baxay walxaala qad tajallat ishamsu cadeedii ay iftiintay fakhadaba annaasa nabigii sala allahu alay wasalam dadkiibuu u khudbadeeyey faxamid allahi ilaahi buu ku xamdiyey وأثنى عليه وأماني ثم قال وحويري إن الشمس عدد والقمر ضيح آيتان والله علامه ومن آيات الله علامة الله كمذا لا يخصفان ومذوبادا لموت أحد قف قيرذي ولا لحياتي نرشي ستونا فإذا رأيتم ذلك كامر خادركتين فادعوا الله إلهي بري وكبروا تكبير صدى وتصدقوا صدقيسته ثم قال وحوري يا أمة محمد ummadii nebi maxameday wallaahi baan ku dhaartay maa min axadin qof ma jiro aqiiro ka hinaaso badan min allahi ilaahay xaggiisa an yasniya inuu sinaysto cabduhu addoonkiisu ow tasniya ay sinaysato amatuhu addoontiisu yaa ummata muxamedin ummadii nebi maxameday wallaahi baan ku dhaartay low taclamuna haddaad ogaan lahaydeen maa aclamu waxaan ogahay la daxigtum waad qosli lahaydeen qaliilan in yar تعلمون هداد غان لهيدين ما أعلم وحن أغهي لضحكتم والقسل لهيدين قليلا إير ولبكيتم وذؤي لهيدين كثيرا من فربدا وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أنه قال وحويري خصفت الشمس على الديبان مذوباتي فصلى رسول الله باتكذي صلى الله عليه وسلم والناس ضدكنا معه معيسي هاي فقام ويستاقي قياما تاقني طويلا وطير نحوا من سورة البقرة وسورة البقرة buu taagnaa nabigu sala allahu caleyhi wasalam qaala wuxuu yidhi uma rakaca wuu rukuucay rukuucan rukuuc dawiilan oo dheer uma rafaca kor buu soo qaaday madaxiisii faqaama wuu istaagay qiyaaman taagni dawiilan oo dheer wa huwa duuna alqiyaami alawali taagnidii horuna ka yar gaaban oo ka fudud waaya taagnidii horena ka yar fudud uma rakaca wuu rukuucay rukuucan rukuuc dawiilan oo dheer wa huwa duuna rukuuci rukuucdii horena way ka yargaabnayd oo way ka hooseysay huma sajada wuu sujuuday huma qaama wuu istaagay qiyaaman taagni dawiilan oo dheer wahuwa duuna alqiyaami alawali taagnidii hore ka yargaaban huma rakaca wuu rukuucay rukuucan rukuuc dawiilan oo dheer wahuwa duuna rukuuci alawali rukuucdii hore ka yargaaban huma rafaca madaxiisi uu kor usoo qaaday faqaama wuu istaagay qiyaaman taagni buu istaagay dawiilan oo dheer wahuwa duuna alqiyaami alawali saagnidii hore ka yargaaban uma rakaca uu rukuucay rukuucan rukuuc dawiilan oo dheer wahuwa duuna rukuuci alawali rukuucdii hore markaa ka yargaaban uma sajada wuu sujuuday uma insarafa uu ka baxay waqad tajallat ishamsu cadeedii ay faydantay faqaala wuxuu uhi ina ashamsa cadeeda iyo walqamara dayixu aayataani waa laba calaamo oo min aayaati calaamadaha ilaahay ka mid laa yaksifaani uma madoobaadaan limowti axadin soo ma aragtid labadoodiiba khusuuf hadda laga cabiray laa yaksifaani uma madoobaadaan limowti axadin qof markaas waxaa weeyaan geeridii iyo walaali xayaatii noloshiisa toona fa idaa ra-aytum daalika arrinkaa markaad aragtiinna fadkuru llaha ilaahay xusa qaaluu waxay dhahan yaa rasuululah rasuulka ilaahayow ra-ynaaka waanu ku aragnay tanaawalta adiga oo laacay shay-an shay laacay fii maqaamika makaankaaga haadaa ee kana meeshana taagan tahay huma ra'aynaaka waan ku aragnay takackacta adiga oo dibdib u soo baxay ay taqahrata adoo dibdib u soo baxay takackacta adigoo dibdib u soo baxay taqahqarta macnaa macnaheed weeyaan ay ta-aharta adoo dibdib u soo baxay fa qaala wuxuu ihi innii anu ra'aytu ljannata jannadii baan arkay fatanaawaltu waan laacay minhaa jannada xaggeeda waxaan ka laacay cunquudan laan ka laacay ama rucub cunquudda waxaa la yidhaahaa midhaha geedka waxay u qaybsamaa midho dee mid waliba keliguu yahayo iyo midha iswato oo markaa waxa weeye cantooba ah. marka cunquudan waa rucub weeya walow akhadtu haddaan soo qaadi lahaana la akaltum waad ka cuni lahaydee minhu xaggiisa maa baqiyati dunyaa adduunyadu intay baaqi tahay oo dhan wara-aytu naarkii baan arkay falam ara maana arag kalyowmi maanta mandaran makaan la eego oo afdaca ka xun maana arag waayo wara-aytu waxaanan arkay akhara ahlihaa ehelkeeda waxaa ugu badnaa annisaa-a dumarka qaaluu waxaa idhahan nima yaa rasuul allahi rasuulka ilaah maxay ku dhacday qaala wuxuu hi waa likufrihinna gaalnimadooda qiila waxaa layidhi ayakfurna billaah uma ilaah bay ka gaaloogaan qaaluu eh, wuxuu ihi wayakfurna alcashiira maya sawjkooga ka gaaloobaan wayakfurna alixsaana ixsaanka iyo wanaaggu u sameeyana way ka gaaloobaanoo isagana ixsaankana way daboolaane ma sheegaan low axsanta haddaad wanaag u samayso ilaa ixdaahunna midkood addahra kullahu wakhtiga dhammaantii huma ra-atay kaa aragta minka xaggaaga shay-an shay qaalad waxay odhani maa ra-aytu kaamaan arag minka xaggaagan khayran khayr qadun weligay wax khayra weligay kaamaan arag waaye waxadathanii can marka waxaa xadiidku wuxuu daliilu yahay inay xaaraam tahay xuquuqda iyo nicamka in laga gaaloobo waayo naarta waxaa lagu galaa uun biirtikaabi alxaraami waxyaalaha xaaraama qofku inuu fuulo alimaamu nawowina raximahu llahu tacaala wuxuu yidhi ilaahay goodigaas loogu hanjabay kufraanka zawjka ay ka gaaloobayaan iyo ixsaanka ay ka gaaloobayaan naarta loogu hanjabay yadullu calaa annahumaa min alkabaa'iri buu yidhi waxaa laga qaadanayaa inay kabaa-irta ay ka mid tahay arrinkaasi ibnu badaala raximahu llahu tacaala isna wuxuu yidhi fiihi daliilu calaa ana alcabda yucadabu calaa jaxdi alixsaani waalfadli wa shukri nnicami waxaa laga qaadanayaa oy daliil u tahay in markaas waxaa weeyaan addoonka loo cadaabayo waxaa weeyaan ixsaanka diidada uu diidayo iyo fadliga iyo nicamka ilaahay subxaanahu wa tacaala shukriga uu markaas waxa weeya ku shukrayaya haddii uu diido in loo cadaabayo fawaa'id oo fara badan baa xadiidka laga qaataayo waxaa ka mid a ah, itlaaqu lkufri calaa man laa yakhruju min almilla in markaas waxaa weeyaan gaalnimo lagu idlaaqo qof aan diinta ka bixin oo muslima laakiin waxa weeyaan dawaa gaal in la yidhaaha lagama qaadanayo laakiin shay kabaa-ira baa fii bacdi alaxaayiin waxaa loo isticmaalaa kufri baa loo isticmaalaa marka ismi ahaan baa kufri loo isticmaalaa laakiin macno ahaan waa kabaa'ir weeyaan waxaa kaloo laga qaadanayaa tacdiibu ahli tawxiidi cala almacaasi ahl in markaas waxaa weeyaan lagu cadaabo markaas ahlu macaasiga tawxiidka in lagu cadaabo eh, eh, dadka ahlu tawxiidka in macaasida kabaa'irta ay ku dhacaan yastaxiquuna alcadaaba inay cadaab ku mutaysanayaan laakiin sida xadiidka cubaadatu ibnu saamid ku sugan allah subxaana wa tacaala baa loo deyn in shaa cadabahu wa in shaa gafara lahu hadduu doonna ilaahay subxaana wa tacaala wuu dimi dhaafi hadduu doonna ilaahay subxaana wa tacaala wuu cadaabi waa taxta mashii'ati illah buu ku jiraa waxaa kaloo laga qaadanayaa ana aljannata wannaaru humaa makhluuqataani ilyowm jannada iyo naartu inay makhluuqataan yihiin maantana ay jiraan iyo fawaa'id kale oo fara badan xadiidka bukhaari iyo muslimna way soo saareen وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنساري عن عمرة عن عمرة بنت عبد الرحمن وعبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنسارية عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنسارية عن عائشة زوج النبي النبي حاسق سيئة صلى الله عليه وسلم أن يهودية ناق يهودية baa jaa-ad u timid tas-aluhaa iyadoo weydiinaysa faqaalad waxay ku tidhi acaadaki illaahu allaha markaas waxaa weeyaan kaa badbaadiyo tas-aluhaa iyadoo wax weydiisanaysa markaa macnaa way dawarsanaysayoo inaa wax siisay rabtay kadibna waxay ku tidhi markii waxoogaagii ay siisay waxaa weeyaan acaadaki allaahu allaha kaa badbaadiyo min cadaabi alqabri فسألت عائشة فسألت ويديس عائشة عائشة رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بي ويديسي أن يعذب الناس ضدك موحى لغو عذابيا في قبورهم قبور تودا فقال رسول الله رسول الله وحيد صلى الله عليه وسلم عائذا بالله لا يسوك من قلي من ذلك كاس ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل فقال رسول الله وحيد صلى الله عليه وسلم عائذا يسوك من قلي من بالله إلهي من ذلك عذاب القبر كاس ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي بافولي معنى هذا قولك meesha toos uguma cadee qowlku markaas dee nebigu sala allahu calay wasalam wuxuu ka magan gelay cadaabulqabriguu ka magan gelay ilaahay subxaana wa tacaala huma rakiba rasuululahi sala allahu alay wasalam wuu fuulay daata qadaatin aroor arooraha ka mida waa min idaafati almusamaa ilaa ismihi baa la yidhaahaa daata qadaatin arooraha ka mid a markaban waxa weeyaan gaadiid buu fuulay fakhasafat ishamsu cadaadii baa madoobaatay farajaca wuu soo noqday duxan barqinkiibuu soo noqday famarqa wuu soo maray bayna dahraani xujari qolalka dhexdooda macnaa xaafadaha dhexdooduu soo maray uma qaama wuu istaagay yusallii isagoo tukanaya wa qaama dadkiina way istaageen waraahu gadaashiisa faqaama wuu istaagay qiyaaman taagmin dawiilan oo dheer uma rakaca wuu rukuucay rukuucan rukuuc dawiilan oo dheer uma rafaca kor buu soo qaaday madaxiisa faqaama wuu istaagay qiyaaman taagmin dawiilan oo dheer wa huwa duuna alqiyaami alawali taagmidii hore ka ergaadan uma rakaca wuu rukuucay rukuucan rukuuc dawiilan oo dheer wa huwa duuna rukuuci alawali rukuucdii hore way ka ersokaysay uma rafaca kor buu soo qaaday madaxiisa fasajada wuu sujuuday uma qaama wuu istaagay qiyaaman taagni dawiilan oo dheer wahuwa duuna qiyaami alawali taagnidii hore markaa way ka yar sugaysay uma rakaca uu rukuucay rukuucan rukuuc dawiilan oo dheer wahuwa duuna rukuuci alawali rukuucdii hore way ka yar gaadhnayd uma rafaca kor buu qaaday madaxiisii faqaama wuu istaagay qiyaaman taagni dawiilan oo dheer wahuwa duuna alqiyaami alawali taagnidii hore markaas ka yar gaadhnayd rakaca rukuucan buu rukuucay dawiilan oo dheer wa huwa duuna rukuuci alawali ثم رفع ثم سجد ثم انصرف وكبحي فقال وحوري ما شاء الله لا يوحي أضان أن يقول إنه يراه ثم أمرهم وأمري أن يتعوذوا إلى كم من قلان من عذاب القبر عذاب القبر الله مستعان وحدثني يحيى بائي ورغبي عن مالك بوك ورغبي وحدثني يحيى بائي ورغبي عن مالك بوك ورغبي وسبابه إياه baabu maa jaa wixii ku in baabaya fii salaati lkusuufi sokama salaatlkusuufka marka baabka wuxuu kaga hadlayaa bimacnaa waxa weeyaan baabka hore wuxuu kaga hadlayay qofku sida uu u camalfalayo ama sida uu samaynayo baabkanna wuxuu kaga hadlayaa fiima laa yafcalu fiima laa yacmalu bihi marka danta uu baabkan ka leeyahay waxaa weeyaan dumarku inay u bixi karaan waxaa weeyaan allahu mustacaan dumarku inay u bixi karaan markaa arrinkaa dartii dumarku inay u bixi karaan waxaa weeyaan allahu mustacaan salaatulkhusuufka soo tukashadeeda inay u bixi karaan saasuu ka wadaa baabka وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها أسماء بنت أبي بكر radia allahu tacaala binti abibakr sidiiq annahaa qaalad waxay tidhi ataytu caaishataan u tegay zawji nebi nebiga xaaskiisii ahay sala allahu calayhi wasalam xiina khasafat ishamsu cadaadimad qiimadoobaatay fa ida annaasu dadkii qiyaamu aaba iyagoo taagtaagan yusalluuna tukanaya wa idaa hiya iyaduna caaisha qaa'imatun aaba iyadoo taagan tusalli oo tukanayso fa qultu waxaan ku udhi maalinnaasi war dadka maxaa ku dhacay oo u sugnaaday fa ashaarat biyadiha qacanteedii bay ku ishaartay naxwa asamaa'i samada xaggeeda wa qaalad waxay tidhi subxaana allah bay tidhi faqultu waxaan idhi aayatun ma aayadba a aayatun ma aayad iyo calaamad ilaahay baa subxaana wa tacaala fa ashaarad bilqaasiya madaxeedii bay ii ishaartay ay nacam halkaa ma dhigaya mise an nacam an buu waa sax weeyaan waa anta mufasirada loo yaqaano waa sax ancamhaa macnaa waxa weeyaan waa aayad markaas antaas bimacnaa ayna waa la warramay labadooduba laakiin waa xarfu tafsiil weeyaan bimacnaa way ishaartay madaxii ku ishaartay annacam qaalad waxay tidhi faqumtu waan istaagay xataa tajallaaniya alqashyu ilaa uu miir daboolkii iga saro marayo idaboolay markaas waxa wey miir daboolkii xataa tajallaani ilaa uu idaboolay alqashyu miyir daboolkii wajacaltu waxaan gudagalay asubu inaan ku shubayo fowqa raasii madaxayga dushiisa almaaa biyaha inaan ku shubayo faxamid faxamida allaha ilaahay buu ku xamdiyey rasuululahi rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam wa athnaa calayhi wuuna ammaanay huma qaala wuxuu yidhi maa min shay-in shay ma jiro kuntu aan ahaa lam arahu kii aan arag ilaa haddii kale qad ra-aytuhu waan arkay fii maqaamii haadaa makaankayga isagaa xata aljannatu wannaar ilaa naarta iyo jannada walaqad uuxiya ilaya waxaa la ii waxyooday annakum idinka tuftanuuna in laydinku fidmaynayo fi lqubuuri qubuurta mithla aw qariiba min fitnati dajaali bimacnaa mithla fitnati e, dajaali dajaalka fitantiisa oo kale ama e, qariiba min fitnati dajaali marka labadan lafdi mithla inay caaisha tidhi iyo inay tiri qariiban bay ka shakiday asna labadaasi markaas waxa weya ka shakili weliba tan waxaan ujeedaa asma ina xadiidku warinayse waxaa weeyaan curwa binu zubayr baa shakiga watoo ka shakiyey inay qariiban min fitnati dajaal ay tiri iyo mithla min fitnati dajaal midkii ay tiri laa adri ma garanayo ayatuhumaa midoodii qaala asma ay tiri isagaa sidaale waa curwa binu zubayr weeyaan yu'taa axadukum idinka idinka mida waa loo iman fayuqaalu lahu waxaa lagu odhan maa cilmuka bi hada arajuli ninkan war maxaad ka taqaanaa maa cilmuka bi hada arajuli ninkan maxaad ka taqaanaa allahuma mustacaan fa ama almu'minu qofka mu'minka aw almuuqinu qofka yaqiinsana laa adri ma garanaya aya daalika midkaa kii hoo qaalad asma ay tidhi asma labadaa lafdi mu'min iyo muuqin midkii ay tidhi aada u kala garan maayo labadaa mid kamid ay tidhi weeyaan fayaquulu wuxuu odhan huwa muxamed huwa muxamed weeya rasuululahi rasuulka ilaahay jaa-anaa wuu noola yimid bilbayinaati aayado cadcad iyo walhudaa hanuun buu noola yimid fa ajabnaa waanu ajiibnay wa aamanaa waanu rumaynay watabacnaa waanu raacnay fa yuqaalu lahu markaasaa waxaa lagu odhan nam seexo saalixan xaala ad wanaagsan tahay qad calimnaa waanu ogeyn in kunta inaad ahayd la mu'minan mid rumaysan inaad ahayd waayahay waama almunaafiqu qofka munaafiqa riwaayaadka barkooda la muuqina baa kusoo array waama almunaafiqu qofka munaafiqa aw ilmurtaabu kii shakisanaa laa adri ma garanaya ayatuhumaa midoodii qaalad asmaay tidhiye fayaquulu wuxuu odhan laa adri ma garanayo samictu nnaasa dadka unbaa maqlay yaquuluuna shay-an iyagoo wax iska lahoo faqultu anna waa iska idhin dadkan baan iskaga dayday buu yidhi marka waxaa kusoo array riwaayaadka barhkood waxaa lagu odhan laa darayta walaa talayta waxna ma ogaatid ilaahna idinkii waxna ma akridid markaasaa waxaa weeyaan dubbe ee eh, bir ka samaysan baa waxaa weeyaan meelaha dhegta lagaga dhufanayaa kadibna markaas wuxuu nebigu sala allahu calay wasalam yidhi fayasiixu sayxatan yasmacuhaa kullu shayin ila athaqalayn wuxuu dhawaaqayaa qaylo shay kasta uu maqlayo xayawaanka iyo jamaadaadka kamid a ah, ilaa jin iyo insi mooyaane walow samicuu hadday maqli lahayeenna la saciqu wayba suuxi lahaayeenba maqli la-aantaasaba naxariisaba marka halkaas waxaan rabaa inaan wax yar tilmaano kusuufkan iyo khusuufka ama dayaxmadoobaadka iyo cadeedmadoobaadka wuxuu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wassalaam aayataani min aayaatillaahi inay kami aayadaha ilaah laba aayadoodoo aayadaha ilaahay kamida inay yihiin dadkii markaas falaga iyo xisaabaadka iyo beelada ka shaqeeya waxay tilmaameen cadeedda iftiinkeeda cadeed madoobaadka markay madoobaado iftiinkaasi xaqiiqo ma aha bay yidhaaheen xaqiiqo caadiya ma aha bay yidhaaheen waayo e, naf ahaanteeda laa tatagayir bay yidhaaheen ismama bedeshabaa asal ahaan bay yidhaaheen iyadu laakiin dayaxa un baa yuxawilu baynanaa wa baynahaa bay yidhaaheen dayaxa un baa inaga iyo iyadayna kala dhex galo iftiinkii cadeeda dayaxa naga qariya oo dayaxa bayna dhinoo dhexeeye iyadu asal ahaan maba madoobaan bay idhaaheen iftiinkeedina sidii uu baaqi ku yahay dayax madoobaadkuna waa xaqiiqi isaguyo iftiinkiisu waa iftiinka cadeeda bay yidhaaheen isaga markaa laakiin markuu madoobaado waxaa dhacday waxa markaa kala dhex galay iftiinkii waxaa weeyaan dayaxa waxa iyo inlaga waxayna kala dhex bay yidhaaheen dhulka harhkiisa arinka noocaasihi wax marka sugan ma aha wax sugan arrinkaasi maaha alimaam alqaadi ibnu lcarabi markuu ka hadlayay raximah llahu tacaala wuxuu yidhi arrinkaas waxaa baadilnimadiiska tusinaya hore baad u tidhaahdeen buu yidhi cadeeddu waa dayaxa markaas waxaa weeyaan bay dhowr jeer kusoo labanlaabantaa ay ka weyn tahay sidee baa marka kii yaraa kii weynaa u qarin karaa buu yidhi marka hore waxaad tilmaanteen in markaas dayaxani kow iftiinkiisaba cadeedow ka qaato laba inaad markaas waxaa weeyaan cadeedan inay ka weyntahay intaasoo jeer ay dhowr jeer kusoo labanlaabanto dayaxa marka xagee sideeba wixii yaraa marka waxa weyn u dabooli karaa arrin sugan waxaasi maaha kadalika imaamu lcayni baa radiyey isaguna raximah llahu tacaala iyo wuxuu yidhi cadeedu cadeedu waxaa tilmaantee dhulka way ka weyn tahay welibaatan waxay tilmaameen bitisciina dicfan sagaashan laba laab inay dhulka cadeedu ka weyn tahay cadeeddaa weyn haddana maca daalika sideebaa iyadoo dhulkii sidaa uu yaryahay cadeedii sagaashanka jeer kusoo labalaabaysay sideebay markaa u qarinaya taas marka waxaa kaloo sii ay mar kale tilmaameen dayixu inuu ka weyn yahayba cadeedaba maya cafwan dayixu inuu ka weyn yahay dhulka haddii marka sidaasi ay dhacdayoo dayaxa iyadana dhulku kala weyn yihiin oo dayixuu weyn yahay mar labaad sideeba ka weyn harkiisii ka yar harhkiisu sidee buu dabooli karaa dee suuragal maaha iyadana marka waa dad weerarsan weeyaan waxooga maskaxdi ka jiran yihiin aadi maaha ya sababtu waxay tahay nebi maxamed sal slam aayatani min aayatilah u ku tilmaamay iyaguna waxa weeya me waxbaa kala dhex galay waxaas ku wareegeysanayaan wax socon kara marka waxaas waxa waxaa kaloo rabaa inaan baraarujiyo kayfiyaadkan hadda sheekhu uu tilmaamay uu meesha kusoo qaatay axaadiisan waa kayfiyaadka madhab jumhuur waa kayfiyadan uu soo qaatay hal kayfiye weeyaan kayfiyadaasina ragcaddii kasta laba qiyaam iyo laba rukuucood bay leedahay laba sujuudood kayfiyada noocaasa ah waa kayfiyada jamaahiiru ahlilcilmi waana madhab imaamu maalik iyo madhabu shaafici iyo madhab imaamu axmed iyo jamaahiiru ahlilcilmi min asaxaabati man bacdahum weeyaan taas waa sidaas salaatulkusuufku marka mawaajiba mise waa sunne caleedmadoobaadku mawaajiba mise waa sunne Eh, waxay ku tegeen jamaahiiru ahlicilmi inay markaas waxaa weeyaan sunno tahay ay ku tegeen wayna waajib ahayd abu cawaanata saaxib almusari isna wuxuu yidhi may waa waajib buu yidhi riwaayada waajibka tusinaysana waa riwaayo laga wariyey imaamu abu xaniifa eh, alimaamu malik waxaa laga wariyey inuu yidhi eh, waxa weeyaan annaha kaljumca waa jumcada oo kale un tajri majra ljumca jumcadu meesha ay martay uun baa la marin hadday khudbo tahay iyo hadday waajib tahayba sidaa waxaan rajaxay imaamu shawkaani sidiiq xasan khan iyo sheekh albani sida raajixaanla waajib maaha waa sunna muakada weeya dayax madoobaadka isaga ka warran taas waa cadad madoobaadkii dayax madoobaadka culamada qeybo kamid ah waxaa ku tagay waa sunna muakada jamac baa lagu tukan baydaaheen sidaas waa madhab shaafici iyo axmed iyo daa'uud daahiri iyo ibnu xasmi iyo cataa bin abi rabax iyo xasan basri ibraahim الnakhaci iyo isxaaq bn ibraahim alqahaweyhi iyo cabdillahi bnu cabaas weeyaan barhkood waxay ku tegeen aimada qeybo ka mid ah inay sunno tahay jamacnaan lagu tukanayni mid waliba markaas waxaa weeyaan gurig gurigiisa uu iskaga tukan isagoon baa keligii tukan bay waa madhab abu malik weeyaan imaam malik dayax madoobaadka calaamadaadka u kala saaraya sida raajixna waa sida hore oo waa sunna mu-akada isla markaana waxaa weeyaan waxaa la tukanayaa jaamac baa lagu tukanayaa taa waa sidaa ta kale iyaduna meesha taallaa waxay tahay salaad ma loo tukan karaa cadadmadoobaadka dayaxmadoobaadka waxaan ahayn oo aayadaha kalea ah sida dhulgariirka iyo dabaysha aada u adag iyo xanqadho badan iyo waxyaala noocaasa salaad loo tukan karaa masalada afar madhab ku jira qowlka koobaad wuxuu qabaa waa sunna buu qabaa Eh, aayad kasta iyo argagax kasta oo lala kulmo salaad baa loo tukan bay qabaan aayad kasta iyo argagax kasta oo la tukado waxaw la arko aayad baa loo tukan salaad baa loo tukan bay qabaan sidaas waa madhab abu xaniifa iyo riwaaye imaam laga wariyey iyo ibnu xasmi raximah llahu tacaala qowlka labaad wuxuu qabaa laa yusallaa muطlaqan ama waxay asal ahaanba la tukan maayo ilaa dayaxmadabaadka iyo cadadaadka wax ka saaran mooyaane waa madhabu imaamu malik sida uu qabo weeyaan imaam malik saas uu qabaa qowlka saxaad wuxuu qabaa lama tukanayo ilaa salaatul kusuufka iyo dayaxmadabaadka iyo dhulgariirka daa'imka ah ee daa'ima unbaa loo tukan buu qabaa madhabkaasi waa madhab alxanaabilati weeyaan madhabka afraad waxaa weeyaan dhulg calaamadaha kale waxaan kusuufka iyo khusuufka ka ahayn ama dhulgariir ha noqdo ama cadeyd madoobaad ha noqdo ama dayaxmadooba eh, may cafan cadeyd madooba iyo dayaxmadooba waxaan ka ahayn ama dhulgariir ha noqdo ama dabaylaada ha noqoto ama hanqadhaada ka noqdaani wax kasta waxaa la samayni qofku isaga keligiibu iska tukani jamcna lagu tukan maayo isagoon baa gurigiisa ama meeshuu joogan buu ku tadaruci xaggaan buu ku tukani ilaahayna uu ku baryay subxaana watacaala keligii iska tukan madhabkaas waa madhab shaafici madhabka imaamu shaafici baana ugu dhowaad moodaa ها ماذا يقول الشافعي بها سلاقة وايه الله المستعان وين اسكا سؤالنا مرقا باب كتاب كتاب استسقائي خواب دونتي وكتابيه خواب دونتي حق اللغة العربية حال الاستسقاء وطلب السقيا من الله سبحانه وتعالى وإله سبحانه وتعالى إن خواب لقى طلبه وطلب السقيا من الله سبحانه وتعالى أه sababta loo tukadaana dee salaatul-isqaha eh, eh, waxaa weeyaan waa markaas waxaa weeyaan eh, roob la-aanta weeyaan haddaba waxaa weeyaan ma sunna mise waa waajib salaatul-isqaha cinda aljumhuuri waa sunna weeyaan wa cinda abi xaniifatana sunna mabaahaba wax salaatul-isqo la tukan wajibkuu qaba waxaa dhacday buu leeyahay nabigu sala allahu alay wasalam biduuni salaatin buu roobdoomay buu yidhi marka qacbaa kor marka dee waxba salaad iyaa la tukan buu kuleeyahay xadiiskaana su'aal buu daliishanaya inoo iman doon insha allah ayib madhabku marka raajixaana waa madhabka jumhuurta waa sunna weeyaan aynu iska socono marka baabul camali camal fal buu baab yahay fi listisqaa'i qoobdoonta la camal falayo xilliga la jideeyey xilli bay ahayd sanadii lixaad ee hijrada fi ramadaan baa la jideeyey waaye allahuma mustacaan caleyh tqla وقت قونية ما ليضحي ما هي وقت إلا طوال تفكره وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمر بن حزم أنه سمع عباد بن الطميم بن مغلي يقول سغوله cabaad binu tamiim buu maqlay yaquulu isagoo leh samictu waxaan maqlay cabdullaahi bnu zayd almaaziniy yaquulu isagoo leh kharaja rasuululahi baa baxay sala allahu alay wasalam ila almusallaa ballaankii lagu tukanayay fastasqaa markaasuu roobdoomay roob doonay وحول رداءه قويسي مرخا وريجه حين استقبل القبلة قبلة مرخو قابليه وسئل مالك بالويديه عن صلاة الاستسقاء صلاة الخوف دونتا لويديه كم هي وإمسة فقال وحور ركعتان ولا ورقعضون ولكن يبدأ الإمام إمامك بالله بالصلاة صلاة بالله قبل الخطبة خطبة كهر فيصلي ركعتين لو ركعود بتكنيا ثم يخطب خطبتين قائما لسقوط تاغن wayadcuu markaasuu ducaysanayaa wayastaqbilu lqiblata qibladana wuu qaabilayaa wayuxawilu khidaa'ahu gu-iisuu wareejinayaa xiina yastaqbilu lqiblata qiblada markuu qaabilo wayajhar wuu la jahrayaa fi rakcatayni labada ragcadood bilqiraa'ati qiraa'ada waidaa xawala ridaahu gu-iisa markuu wareejiyana jacala wuu yeelayaa alladii dhinacii calaa yamiinihi midigtiisa saarnaa calaa calaa shimaalihi biixiisa dusheedu yeeli والذي دنعي على شمال بيحيس سانانا على يمينه مدكتيسا ويحول الناس ضدك ويوريجنيان أرضيتهم قياشودا إذا حول الإمام إمامكم مركو وريجيو رداءه قيسا ويستقبلون القبلة قبلتنا ويقابليان وهم قعود يغفر فضيا marka macnuhu waxa weeyaa meeshaas qaabka loo wareejinayo wuxuu noqonayaa in markaas waxa weeyaan dhinacii midigta xaggii bidix la mariyo xaggii bidixdana xaggii midigta la mariyo ah, sidaasay noqonaysaa markaas allahuma ustaaan caleyhi tuklaan baabu maa jaa wuxuu ku inbuu baabyaa fi listisqaa'i marka waxay yidhaaheen barakii e, waxaa ku jira tafaawul iyo saadaal fiicano bimacnaa sidaa go-a loo wareejiyo oo kale abaarta ilaahay subxaanahu wa tacala wareejiyo baabu maa jaa wuxuu ku yimid baab yahay fi listisqaa'i roob doonta wuxuu ku yimid buu baab yahay waaya tanna wuxuu kaga hadlayaa bimacnaa ducada ducada lagu ducaysanayu kaga hadlayaa ta hore wuxuu kaga hadlayay salaaduu kaga hadlayay tanna wuxuu kaga hadlayaa ducada baabu maa jaa fi listisqaa'i roob doonta buu baab yahay ay ducada roob وبه قال حدثني يحيى عن عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنساري عن عمرو شعيب عن أبيه عن عمرو شعيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو العاص وتابع الثقة مرق حديثكم مرسل بوسلا كنا قنيا وايه كان وحوها إذا استسقى مرق الخوف دونيه قال وحو رنجلي اللهم أسق عبادك إله ضومد هذا ورابي وبهيمتك وفي رواية وبهائمك وحويا حولها, حولها وحويا حيوان كاغا وانشر رحمتك نحريس هذا إله الشب وأحي بلدك الميت بلد كاغا انتين إله النولين بمعنى وحويا أباروضي markaas waxa weeyaan waxba ayna ku oolin waaye allahu mustacaan marka waa xayaynaa bihi baldatan mayta waa ka ilaha yidhi subxaanahu wa tacaala وحدثني عن مالك عن شريك بن عبد الله بن عبد النمر عن أنس بن مالك أنه قال وحوري جاء رجل من بايمت إلى رسول الله أبو صلى الله عليه وسلم من كاس مقع عيسى الله ابن حجر عسقلاني وحوري لم أقف على اسمه إلى رسول الله أبو صلى الله عليه وسلم فقال وحوري يا رسول الله رسولك إلهي وهلكت المواشي حوري ويهلاك سمين ويدنتين وتقطعت الصبن والدوينكين ويقعين فادعوا الله إلهي النوبري فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعيه فمطرنا وانا لورابي من الجمعة الجمعة إلى الجمعة الجمعة كان لا يقانو قال وحوري فجاء رجل بايمت إلى رسول الله أبو صلى الله عليه وسلم فقال وحوري يا رسول الله رسولك إلهي تهدمت البيوت قريه ويدمين وانقضعت الصبر والدوينك هذا ويقعينه dee marka hore waxa weeyaan waxay markaas xooluhu la halaagsameen qoob la-aan iyo daaq la-aan wadooyinkuna waxay la go-een bimacnaa waxa weeyaan safarkii baa daayaraadayo meel loo safraba waa la waayi weeyaan oo geeli marka lagu safrayay baaba daciifayo dee wuxuu cuno markuu waayey ayuu safarkii ka daciifay marka wax lagu safro waa la waayi weeyaan tan dambana dee wanqadac tahadamat albuyuutu daadkii baa dumiyey roobkii weeyaan wanqadacati isubuul wadooyinku way go-eenoo dee meel la maraa mama jirtay daad baa isxiray wahalakat almawaashi xoolihii way halaagsameeno bimacnaa daad baa qaaday oo markaas ama dee waxaa weeyaan way daaq waayeen waayo daad baa socda waana dhiidi dee maxayba daaqayaanba ama markaas waxaa weeyaan roobkiibaa dilayba qaar ka mid a ah. fa qaala rasuul lahi rasuulka ilahi wuxuu uhi sala allahu alay wasalam allaahuma dahuura duhuura aljibaali allaahuma ijcal duhuura aljibaali markaa ficil baa u qadaran lagu nasbinayo allaahuma allahayow ijcal yeel duhuura aljibaali buuraha dushooda wal aakaami meelaha tuurka akaamta meelaha yar tuurka la yidhaha wa butuuni alawdiyati tooga bartankooga wa manaabiti shajari iyo geedaha markaas waxaa weeyaan meelahay ka biqlaan qaala wuxuu ihi fanjaabat can almadiinati madiina fanjaabat way ka baxday ama way ka markaas waxaa weeyaan fuqday can ilmadiinati madiina injiyaabi thawbi ka injiyaabi thawbi maradu siday u faydantoo kale ama sida marada la iskaga bixiyoo kale bay uga baxday uga faydantay madiina daruurtii xadiidkii bukhaari iyo muslimna way soo saareen qaala maalik wuxuu yidhi fii rajulin ninka oo faatathu salaatu listisqaa'i salaadii roob doonto ay ka tagtay wa adraka alkhudbata khudbadiina haleelay fa araada doonay an yusalliyaha inuu tukado fi lmasjidi masaajidka uu ku tukado aw fii beytihi gurigiisa ku tukado idaa rajaca markuu soo noqdo bal ka warhan qaala maalik wuxuu yihi huwa isagu min daalika arrinkaas fii sicatin waasac buu kaga sugan yahayoo way u bannaantao wuu samayn karaa sidaas oo hadduu inshaa hadduu doono facala wuu samayna wuu iska tukani keligii ow amase taraka wuu iska tegi faalamru waasicun walahu lkhiyaar baabulistimdaari binnujuumi in markaa baabulistimdaari in lagu roob dalbo binnujuumi xidigaha xidigaha in roob lagu dalbo ama dee toosba iyaga haloo weydiiso بيغا لو ويديسو أما صواب بيغا لغا دكتو وسيلة لغا دكتو بل كورخن wuxuu baabaysanaya يا شيخ معنا inayna banaanayn buu cadeynaya وحدثني يحيى عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال وحوري صلى لنا رسول الله نتوكي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح صلاة الصبح بالحديبية, بالحديبية ماشا حديبية ليله على إثر السماء روب قداشي u fiirso oo min tacbiir almaxalli waraayat alxaal meesha loo yaqaano samada lafteedii baa la cabiray oo meeshu roobku ka imanaya roobkii imanaya baa loo jeedaa calaa itri samaai roob gadaashii oo kaanad ahayd meel leyli habeenkii falama insarafa markuu ka baxay salaadii aqbala cala naasi dadkii u soo qaabilay faqaala wuxuu ihi atadruuna ma garanaysiin maadaa qaala rabbukum rabbigiin wuxuu yidhi qaaluu waxay dhan allahu rasuulu aclamu ilaahay rasuulkiisaa yaqaana qaala wuxuu i wuxuu yidhi ilaahay asbaxa min cibaadii addoommadayda xaggooga waxaa bariisay mu'minun bii mid aniga in rumeeyey iyo wa kaafirun bii mid aniga gaaloobay fa amaa man qaala qofka yidhaah mudirnaa waana lagu waraabiyey bifadli illaahi ilaahay fadligiisa waraxmatiiyo naxariistiisa fadaalika kaasi mu'minun bii waa mid aniga in rumeeyey kaafirun bilkowkabi xidigaha markaas ka gaaloobay wa amaa man qaala qofka yidhaaha mudirnaa waana lagu waraabiyey binawi kadaa wa kadaa xidigaa iyo xidigaas fadalika kaasi kaafirun bi waa mid aniga gaaloobay mu'minun bilkawkab xidigaana rumeeyey alimaam abulwaliid albaaji almaliki raximah llahu tacaala fi lmuntaqa calaa sharxi lmuwada wuxuu leeyahay haddii uu yidhaaho waa sabab waa gaalnimo buu yidhi haddii uu yidhaaho markaas waxaa weeyaan ee sabab maaha iyaga laftoodaaba keenayna iyadana waa gaalnimo kala wey labada waa isku mid buu leeyahay kadalika imaamu alqurdubi isna saasuu leeyahay raximah llahu tacaala marka waa kufri xaqiiqiya ومعنى مخرج من الملة سدا سولية وايه إمام الشافعي ليسنا وحو يري وكفر حقيقية مخرج من الملة ويري وسداس حديث البخاري مسلم الله يسوع صارين way halka waxa ku ogaatay marka inayna banaaneyn inaad xidigaha u tiiriso asal ahaanba وحدثني عن مالك أنه بلغ وحسو قاري أن حديث كان أنه ابن عبد البر وحليه لا أعرف هذا الحديث بوجه من الوجوه في غير الموطا حديث كما بقرون يبا وجه يحل طريقتون كما بقرون يبا إلا طريقة الموطا مويانه سيدا وكل يمرقى صحويا استذكارك أه وكذلك مرقى صحويا لكن إمام الشافعي رحمه الله تعالى ما في الأم كتاب كيسا أمك وكسو صار لفظا لفظ لمدأ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان وحيقول كذا إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين قديدة قديقة له إذا أنشأت مركي ضرورة صوك عضو بحرية يضو بضيسانيسو بمعنى إن عبدا يكسو كعضو ثم تشاءمت أي شاميستي حق الشام كعضو فتلك تاسي عين وائل أما ضرور قديقة أرخوب بدن ودبعي واوين ما أن قدقا سو قرآن كوين أغرق قدقا مرخوا ومعنى وحاول ولا تصغيري ويان قديقة الليلي آه مركا لفظيا مركا بمعنى وحويا آه بحرية حق بدة وانا مدينة قلبيت كيدا ويان مدينة قلبيت كيدا ويان ثم تشاءمت شامنا حقي حكتاه مدينة بدحdeedii xigtaa xagga shaam hadana u kacdo marka maxay ka dhigantaa intay galbeed ka soo kacdo ay u kacdo markaas waxa weeyaan eh, bari ay u kacdo eh, waxaan u jeedaa intay eh, ha inta galbeed ka soo kacdayna bari u kacdaha waaye oo marka madiina galbeedkeedii kasoo kici berigeedana way u kacaysaa fa tilka taasi caynun waa roob qudayqatu innaga lafteedu aad baynu u naqaanaayo roobka markaas waxa weeyaan dhinaca hadduu soo kacana markaas waxa weeyaan dee waa roob badan baa la yidhaah dhinaca kale hadduu kasoo kacana waxaa la odhan markaa maya marka almuhim oo roob badan maaha la odhan karaa sababta u keenaya lafdiga hadda sheekhu waxay tahay in calaamaad loo daliishan karo roobka calaamaad oo markuu xaggaa ka soo kaco kale inuu roob noocaas iyo markuu xagga ka soo kaco marka calaamaadkaasoo kale wax dhibaynan lahayn taas saasuu keensanaya وحدثني عن مالك أنه بلغ وحسو قال أن أبا هريرة كان أنه يقول كيدا إذا أصبح مرهو أبريسه والحال قد مطر الناس ضدكنا لو رابيه مطرنا وانا لقو رابيه بالنوع الفتح حدقي فتحي ثم يتلوح وأخرج لهذه الآية آية دميذة ما يفتح الله لا وحفر للناس ضدك ومن رحمة حريصة فلا ممسك الله عدك قبل قرطة مجرته وما يمسك وحي لها وقبتنا falaa mursila lahu wax sii deyn karaa ma jira min bacdi isaga dabadii marka meeshaas macnaheedu waxaa weeyaan markuu leeyahay binawi lfatxi macnaheedu xidiga fatxi la yidhaahna lagu waraabiye sidaa ma aha macnaheedu waxaa weeyaan bifatxi rabbina allah subxaana watacaala furashadiisa iyo fatxigiisa baana lagu waraabiweyaan marka idinku haddaad xidig u leexanaysiin sida jaahiliga annaga fatxiga ilaahay baaba xidig noo a buu leeyahay manaa waa saa macnaheedu macnaheedu maaha markaa xidigii fatxi baana lagu waraabiye kitaabu lqiblati qibladi buu kitaab yahay baabu nahyi reebitaan la iska reebi baabaya can istiqbaali alqiblati qiblada in lala qaabilo saxariya wixii lamida ah. ama can istiqbaali alqiblati qiblada qaabilitaankeeda walxaal alinsaanu qofkuna calaa xaajatii dantiisa kusugan yahay yuriidu xaajatu ma dhigaya yuriidu ma dhigaya calaa xaajatii calaa xaajati bimacnaa yuriidu xaajata weya dantiisa uu doonayo macnaha ama saxaro ama kaadi wixii lamida ah. waay allahuma وحدثني يحيى عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن غاف بن اسحاق مولى مولى مولى واضون او لآل الشفاء بن الشفاء صناد وكان وحا يقال له كي ليداه مولى ابي طلحه انه سمع مغلب ايوب الانسان صاحب رسول الله رسول الله صاحب صلى الله عليه وسلم وهو بمصر بمصر يسوى مصر قسرا يقول حليا والله ما قدرتين ما أدري ما قرنيه كيف أصنع سليان قسمية بهذه الكرابيس سوريا كرابيس بمعنى المراحيض ويان لف وزنا ومعنى وقد قال رسول الله رسول الله وحولي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم مثل مرقوته الغايط ما يشلو سحرونه أو إذا ذهب أحدكم مثل مرقوته الغايط waxa lagu saxaroonayo bimaana saxaro uu taga booska aw ilbowl ama kaadi fala yastaqbil alqiblata qiblada la qaabin wala yastadbilha yunudu jeedin bifardi fardiisa وحدثني عن مالك عن نافع عن رجل بكوري من الأنصار خميدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها وديد أن تستقبل القبلة قبلة أن لقابل لقائد سحراء أو بول كاذي باب رخصة فسح الاسكوفة سحي بابية في استقبال القبلة قبلة أن لقابله لبول كاذي أو غايد سحراء fasaxa uu sheegayo sheekhu waxa weeyaan wuxuu kala saarayaa fil bunyaan meesha haddii loo dhiso loogu talagalay meesha loogu talagalay dhib male ama la qaabil ama la qaabilin laakiin meesha banaanka axaadiisa aan soo marnay meesha banaanka uu ku wadaa kuwan soo socdana meesha la dhisay uu ku wadaa وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمي هذه الكوكولي واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان وحا يقول كيلا إن, إن أناسا ضد يقولون وحي أرنجلين إذا قعدت مركز فريسة على حاجتك dantaada u fadhiisato falaa tastaqbil alqiblata qiblada ha la qaabilin walaa bayt almaqdisna ha la qaabilin qaala cabdullaahi wuxuu yidhi laqad irtaqaytu waxaan fuulay calaa dahri beyti guri markaas waxaa weeyaan dushii oo lana anaga noo sugnaaday fara-aytu rasuulallaahi baan arkay sala allahu alay wasalam calaa labinatayni laba laban isagoo dushooda saaran mustaqbila beyt almaqdis beyt almaqdisna qaabilsan lixaajati dantiisana u qaabilsan marka baytulmaqdis markuu qaabilsan yahay wuxuu u duurjeediye ka dhigan tahay qibladii uma qaala wuxuu yidhi lacallaka waxaa laga yaabaa niyahow uma qaala wuxuu yidhi cabdillaahi bni cumar lacallaka waxaa laga yaabaa wuxuu la hadlayaa waasic binu xabaan buu la hadlayaa min aladiina kuwa inaad ka mid tahay yusalluuna ku tukada calaa awraakihim baryahooga <laughs> qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi qaala waasic binu xabaan wuxuu yidhi qultu waxaan idhi laa adri ma garanayo wallaahi baan ku dhaartay inaan kuwaa kamid ahay inaan kamid ahayn wallaahi garan maayo buu yidhi isagaa fasiray imaam malik qaala imaam malik wuxuu yidhi yacni wuxuu ka wadaa alladii ki yasjudu ku sujuuda walaa yartaficu cala alardi dhulkan aan salka kor uga qaadayn yasjudu wuu sujuudi wahuwa laasiqun isagoo ku dhegsan bilardi dhulka bimacnaa wuxuu leeyahay calaa labinatayni buu yidhi soo maha labadaa laban wuxuu u saaran yahay nebigu sal slam macnaa waxaa laga qaataa faa'iidaha qofku markuu u fadhiyo ama kaadiyo ama saxaro salkiisinu dhulka ka yar sarqeeyo waxoogaa saa marka darteed adigu malaha waxaad kamid tahay buu yidhi kuwa dee waxaa weeyaan salkooga ku sujuudo oo marka ay sujuudayaan iyadoo waxaa weeyaan kurkoogaas iyo qaarkooga dambe ay siman yihiin oo qumaatiba salka dhulka aan uga qaadin kuwaasaad malaha kamid tahay malaha waa yar qariibsanaysaa labidateenka la fuulay ee kor malaha waxa weeye salka dhulka loo qaado malaha qariibsanaysaa ku leeyahay asaas اللهم استعان وحدثني مالك باب النهي لابتال الاسري باب عن البصاق في القبلة قبلة حق ذي اللطفة وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن, عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم راه حرق بصاقا wax lagu tufay fi jidaaru qiblati qiblada markaa xagga gidaarkeeda taxakama markaasuu ka hooqay uma aqbala cala naasadkiibuu soo qaabilay faqaala wuxuu ihi idaa kaana axadukum midkii markuu yaa yusallii mid tukanaya falaa yabasuq yuuna ku tufin qibala wajhi xagga wejigiisa fa in allaha ilaahi tabaaraka watacaala qibala wajhi xagga wejigiisa hor weeyaan idaa sallaa markuu tukanaye bimacnaa taa macnaheedu waxaa weeyaan qiblada markuu qaabilo dee rabbigii subxaanahu watacaala ilaahay dartiibu xaggaa u qaabilay kacbadiina xaggaasi ka xigtaa waa litashriif qiblada la sharfaya markaas وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوجين النبي حاسيسة صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم راه حرق في جدار القبلة بصاقا بصاقا وحلقوته فمخاطة مخاطة أو نخامة واسم عنه مخاطة نخامة واسم عنه فحكه مرخاص وكهوقي باب ما جاء حكم أبيه في القبلة باب كان معناه وحكاه إياه iyadana markaas waxa weeyaan allahuma istacaan qiblada nasakhi la nasakhay baytulmaqdis sida laga nasakhay kacbada xaggeeda loo nasakhay xadathanii yaxya can malik can cabdillahi bni dinar can cabdillahi bni cumar anahu qaala wuxuu yidhi beenama waqti annaasu dadku biqubaa-in qubaa ay ku sugan yihiin fii salaati subxi id waqtigaa jaa-ahum waxa u yimid aatimid manaya faqaala wuxuu yihi ina rasuula rasuul ilahi sala qad unzila calayhi leylu qad unzila waa lagu soo dejiyey caleyhi dushiisa leylata xalay qur baa lagu soo dejiyey waqad umira waxaana la amray an yastaqbila kacbata kacbada inuu qaabilo fastaqbiluuha way qaabileen wa kaanad wujuuhum wejiyashoodu waxay ahayd ila shaami shaam xaggeeda fastadaaruu way soo wareegeen ila alkacbati kacbada xaggeedana usoo wareegeen marka iyagoo salaadii ku jiroon ka bixin bay saas kusoo melmeleen dee xaggaasay u jeedeen imaamkii muna xaggan bay kaga hadheen dambe intaa wuu وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنساري عن سعيد المصيب أنه قال وحوري صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم المدينة مدينة صاق لكدب ستة عشر شهرا لحية طوان بلاد باوحو تكني وحلاق نحو بيت المقدس بيت المقدس حقيده ثم حولت القبلة قبلة ولا ورجيه قبل بدر بدر كهر دقالك بدر كهر بشهرين لما بلاد كهر وحدثني عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب قال وحوري ما بين المشرق والمغرب عادك صباحي عادك دعين تودحيسا قبلة ويان وإذا إذا توج لكن إذا توجه مرق إلا قابلة ويان قبل القبلة قبلة حقيدا باب ما جاء يحكم بابيه في مسجد النبي النبي مساكين صلى الله عليه وسلم وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن الرباح وعبيد الله بن أبي عبد الله عن عبد الله عن أبي عبد الله السلمان الأغر عن أبي هريرة ana rasuul lahi sal allahu alay wasalam qaala wuxuu uhi salaatun salaad fii masjidi masaajiga lagu tukada haadaa ee kana khayrun wuu ka khayr badan yahay min alfi salaatin kun salaadood oo fii maa siwaahu intii kasoo wixii kasoo harheen ila almasjid alxaraam masaajidka xaramka mooyaane oo hal salaadoo lagu tukada masaajidka nabiga sala allahu alay wasalam iyo waxa weeyaan hal salaado iyo sala lagu tukado markaas waxa weeyaan kun salaado boqol salaadoo lagu tukado kun salaado meelaha kale lagu tukada isku dhigma iyo kun iyo shan boqol oo meelaha kale lagu tukado iyo hal salaado xaramka lagu tukado baa isku dhigma وحدثني عن مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره عن او عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحور ما بين بيتي aniga gurigeyga inta u dhaxaysay oo minbari minbarkayga rawdatun beer baa u dhaxaysa oo min riyaad aljanna beeraha jannada kamida oo minbari aniga minbarkayguna ala hawdi darkayga dushiisu saaran yahay marka halkaas aw an abi sa'id shakigaas waxa wata macan bin ciisa iyo qawx bin ubaada labadan midkood baa wata وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن التميم عن عباد بن التميم بن قزية بن زيد بن عاصم الأنساري والإلهة ويا عن عبد الله بن يزيد الأنساري أذلك وكوريا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوري ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ما بين بيتان يقولي قمتها ودحيسي ومنبري منبرخيقة روضة بيربا ودحيسة من رياض الجنة بيراها الجنة كميدة والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم